bsmi illaahi araxmaan araxiim alxamdu lilaahi rabi alcaalamiin wsala allahu waslama calaa nabiyina muxamed waaalihi wasaxbihi ajmaciin wa bacda gayri nafyi jasman ictamid in tasqut ilfaa waljazaau qad qusid wa shardu jasmin bacda nahyin an tadac in qabla laa duuna takhaalufin yaqac walamru in kaana bigayri ifcal falaa tansib jawaabahu wa jasmahu qbala والفعل بعد الفاء في raja نصب ka nasbi إلى التمني ينتصب yantasib wain اسم smin فعل ficlu cuطifna tansibuhu ثابتا أو aw munxadif washada xadfu an wanasbun fi siwa maa mara faqbal minhumaa cadlun rawaa waxaan ku dhex jiray nawaasibtii qeybtii ugu dambeysay baan hadda soo gaarnay musanifka markaas wuxuuna yiri wa bacda gayri nafyi nafyiga waxaan ka ahayn gadaasheed ictamid jasman jasmi ictimaad oo ficilkii jasmi waa goorma in tasqut ilfaau fa'di hadday dhacdo oo waqad qusida walxaal aljazaau jazihna qad qusida loo qasday waxaan soo niri hadeertaan faau sababiya iyo waaw lmaciya hadday yimaadaan bacda anafyi ama bacda alab ardada markay mubtadayin yihiin bacda dalab markasta ficil amaron bay u haystaan dalabka cibaara can thamaaniyata ashyaa ficilka amara waaxid ka ah ficilkii amar nahyigii maxaan ku iraahdaa istifhaamkii tamanigii tarajigii cardigii taxdiidkii waxaasoo dhan dalabaa laysku magacaaba liannahu hadaad aada cardi fiirid hadda lowlaa akramta zaydan haddaan ku iraada hallaa akramta zaydan bimacnaa dalab iska weeyaan waxaasaan tamanina haddaan ku iraado bimacnaa ana atlubu dalika shay waa dalaba laisku magacaabo waxaasoo dhan marka wuxuu ku yiri wactamid ictimaad jazman jazma ictimaado ficilkii reeb bacda gayri nafyi ama wactamid jaazman jaaziman xaal aa tahay bacda gayri nafyi nafyiga waxa ka dambeeyo ictimaad jasmihii goormo waa in tasqud ilfaau fadi hadday dhacdo walxaal aljazaau jazihina qad qusida loo qasday hadda waxaan soo niri markii fa'da bacda dalab ay timaado haddii ficil ay gasho ficilkaas bacda dalab imaanaya waa in la jasmiyaa yaa niri may waa in la nasbiyaa dheh ficilkii in la nasbiyaa baan soo joognay haddii macnaha uu talab hormaro ficil uu kadib maro ficilkiina markaa kadib ay faa u sababiya ka hormarto ficilkaas waa la nasbinaa saasaan soo wadnay walaa tadqow markii aan soo niri haddee fayaxila fiiri walaa tadqow fiihi fayaxila ficilkan yaxila ah liannahu waqaca bacda faai sababiya alwaaqicati jawaaban linnahyi fawajaba nasbu lficli bacdaha saasay awal ahayd fayaxila haddii marka iyadoo saas fadi ay dhacdo oo xilla kaligeed ay soo baxdo waxaa lagu leeyahay ficilkaas waa la jasminaa oo waa la reebayaa ulajeedada intaas waa fiiri markaan markaan ku iraahdo zurnii zurnii fa azuuraka hadda zurni waa ficilkaas amar waay fada haday ficilka ka dambaysa gasho jawaabay noqonaysaa ficilka ka dambeya waa nisbisanay fadi tuur markaan ficilkaas markaa kadib waa inuu reebmaa oo la yidhaahdo azurnii azurka alaleeyahay zurnii azurka zurnii azurka fiiri qul tacaalow atlu maa xarama rabukum calaykum tacaalow hadda dalabaa hormaray hadda ficil baa kadib maray atlu ficilkaas fa ma wato inuu reebma waa markaan oo atlu hadda tacaalow ficil maadi waawgana faacil waay tacaalow maya ficil amr waay tacaalow ficil amr waay lannahu ficilka tacaala alif uu ku jiranaa aliftii markii la gooyey ubqiyat ilfatxa lidalaalati cala alif almaxduufa walwaaw faacil tacaalow ficil amar mabniyun calaa xadfi annuun walwaaw faacil ficil amr waa tacaalow atlu markaan majzuumun waxaa lee ficil mudaaric majzuumun bijawaabi اlamri mabniyun calaa xadfi xarfi اlwaawi aw xarfi اlcila wاlfaacilu damiiru mustatiru wujuuba taqdiiruhu ana ila yarjicu ilى اllahi tabaaraka wa taala ila الnabiy sal اllahu alيه wasalam qul tacaalow atlu fiiri markaan tacaalow ficil dalabaa hormaray ficilkii ka dambeeyay fa ma gelin hadday fa geli lahayd maanta fii gayri اlqur'aan waxaa la dhihi kari lahay qul tacaalow faatluwa calaykum faatluwa saasuu ahaa fadi baa dhacday ficilki waa la jasmi intaasaa maanta loo jeeda markaasuu ku yiri wactamid ictimaad jasman reebtiin bacda gayri nafyi nafyiga waxaan ahayn in tasqut ilfaau fadi hadday dhacdo oo fadii macnaha jawaabta dhicila hadday maqnaato walxaal aljazaau qad qusida jazana loola qasday waxaa la rabaa saddex shardi waa meeshan kan hore inuusan nafyi ahayn hadduu nafyi u noqdo wixii ka dambe lama reebi karo waxaa leedahay maa taatiinaa nafyi waa hadda maa taatiinaa haye haddii awal fa geli lahayd fatuxadithanaa bay ahayd fadi baa dhacday tuxadithanaa lama reebay maa taatiinaa tuxadithunaa ala leeyahay liana alfa qad saqadat laakina almutaqadima huwa nafyu walaysa طalaban fmaadaama huwa nafyu falaa yujzamu lficlu aladii saqadat minhu lfaa nuqdada koobaad taas waay nuqdada labaad in tasqud ilfaa lir fad haday joogto yajibu nasbu ficl fima bacd nuqdada sadexaad waljazau qasqudsid bacda suquud ilfaa laabuda an yabqa aljazaau jazaan laakiin haddii wax kale loola jeedo lama nasbinayo ka qowlihi tacaala cibaaratan xikaayatan عن nabiy llaahi zakariya fahab lii min ladunka waliyan yarithunii fiiri fahab lii ilaahu ii hibay min ladunka agtaada waliyan weligoo yarithunii i dhexlaayo hadda yarithunii ficilkaas fa'diisi way maqan tahay wa taqadama calayhi ficlu lamri dalabaa ka hormaray fahab lii yarithuniina lama gudin lama reebin sababta lأnnahu fi calى hadihi اlqiraaءa lam yuqsad bihi اljazaa fahab lii min ladunka iigu hibay agtaado waliyan weligoo yarithunii waxaa laga dhigay jumla oo ficliya taqadama calayha ismu mankuur waliyan wbitaali waqacat sifatan aljumalu wa shibu ljumali bacda nakiraati nucuut weeyaan laakiin haddaad jaza u qasadid fahab lii min ladunka waliyan yarithnii wa yarith aada leedahay qiraa'a saxiixa waa idane yarithnii marka in qasadta bihi ljawaab yajibu an tajzima alficla bacda suquudi ilfaa'i canhu waa kow wain lam taqsid facaleyka an tarfaca alficla labadaasay hadda qiraa'ada ku kala tusinayaan marka taa weeyaan waa la gartay markii uu macnaha dalab hormaro w shardu jasmin bacda nahyin an tadac in qabla laa duuna takhaalufin yaqac wuxuu ri wa shardu jasmin markii la reeba waxaa u shardi ah bacda nahyi nahyi gadaashiisa an tadaca inad dejisid in lafdigaas inad dejisid qabla laa laa horteeda duuna takhaalufin iskhilaaf la-aantiisa oo yaqacu fi lmacnaa dhacay waxa weeyaan weli hadalkii baan sii daba joognaa waxaa lagu yiri ficilka oo hormarayo dalabka tusinaa in kaana nahyan liannahu dalabka waxaan idhi sideed shay baa dalabka lagu tusiyaa min beyniha ficil amar min beyniha taxdiid min beyniha alistifhaam min beyniha tamani min min beyniha nahyi haddii todobadii kale ay yihiin waxa weeyaan ficilkii haddii uu fa'di ka dhacdo ficilka ka dambeeya waa la jasminayaa waa mid soo dhaaftay nahyigiioo sideedii dalabka kamid ahayd yaa shardi gooni u leh markaasaa lagu yihi wa shardu jasmin reebtiinka waxaa uu shardiga bacda nahyin ficilka la jasmiyo an tadaca inaad dejisid in lafdigaas inaad dejisid qabla la laa ka horteeda duuna takhaalufin isbedel iyadoona imaanin yaqacu fi lmacna waxaa lagu leeyahay ficilka haddii aad tiraa mathalan laa tadnu min alasadi taslam aad tiri fiiri laa tadnu min alasadi laa tadnu ficil oo majzuum bila annaahiya wa calaamatu jasmihi xadfu xarfi lcila tadnuu bow ah ficilkan ahadanaa yadnu ficilkan laa tadnu walfaacilu anta damiir mustatir waa min alasadi jaaru majruur ayib taslam fiiri markaan taslam waa ficil mudaaric saqadat minhu lfaa asalkiisi waxay ahaan lahayd laa tadnu min alasadi fataslama sidaasay ahayd dayib ayadoo saas eed fahdi baa dhacday waxaa lagu leeyay fahdi hadday dhacday ficilkan jasmi taslam laakiin waxaa shardi ah in laada ka hor haddii in laoo la geliyo laa tadnu laada ka hor haddii la geliyo in laa tadnu la yirah macnihii inuu toosaa la rabaa fiiri laa tadnu min alasadi hadda in ka hormari laadi ka hormari in laa tadnu min alasadi libaaxa haddaadan u dhowaanin taslam waad nabadgelaysaa kalaam saliim awa marka laa tadnu min alasadi iyo in laa tadnu min alasadi haddii shardi loo bedelo jawaabtii way socotay laakiin haddii macnihii isbedesho waxaa leeyahay markaas ma banaana in la jasmiye mathalan waxaad leedahay laa tadnu min alasadi yaakulka ma banaano laa tadnu min alasadi ha u dhowaana yakulka ku cune ma banaana layidhi liannahu haddii laada in laga hormari macnihii baan toosaynin oo maxay noqonayn in laa tadnu min alasadi libaax haddaadan u dhowaanin yakuluka waa ku cunaa kayf libaaxa haddaadan u dhowaanin u ku cunaa haddaad u dhowaatidna ma ku cunay kayfada marka fiiri waxaa la fiirinayaa ficilka oo haddii fa'da ka dhacda in la jasmiya ay bannaan tahay waa laada naahiyada haddii in laga hormariyo haduu macnihiisa baaqi noqonay wahada calayhi jumhuuru naxwiyiina cadal kasaa-i oo aan shardinaynin inta kale waa isku waafaqsan yihiin marka waxaa lagu leeyahay markii ficilka oo bacda nahyi fadi ay ka dhacday in la jasmiye ay banaan tahay laada naahiyada waa markii in hadii laga hormari macnihii uu sidiisu ku toosnaanay haddii macnihi isku bedel macno aan suurogelin uu ku yimaado waa la diidayaa wa shardu jasmin reebtiin waxaa uu shardiga bacda nahyin la reebo an tadaca inaad dejisid in lafdiga in qabla la aad dejisidoo ilaa aada aad tiraahdeed laakiin maxaa shardiga duuna takhaalufin in khilaaf uusan imaanin takhaalufka oo yaqacu dhacayo ay fi lmacna macnihi hadda haddii aan ku irahdo laa tadnu min alasadi taslam in haddaan ka hormari in laa tadnu min alasadi taslam macnihi sax waa bikhilaaf laa tadnu min alasadi yakuluka ma banaano in la yidhahdo in laa tadnu min alasadi lannahu macnihi wuu isdiidaya ayb walamru in kaana bgayri fcal falaa tansib jawaabahu wajasmahu qbala kanna wuxuu daba socdaa waataan soo niri wa bacda faa jawaabi nafyin aw طalab maxdayni an wa satruhaa xatmu nasab waxaan idhi waxaa weeyaan fa'da markay jawaab dhacdo linafyin sariix aw liطalabin sariix bimacnaa maxdi ah sariix dalab maxdi a ah. markaan soo niri waxaa laga fahmay dalabka aan maxdiga ahen muxuu yahay wa bacda faa jawaabi nafyin aw alab maxdayni baan soo niri ficil amar wax oo dalab ku tusinaya laakiin dalabnimadiisana maxdi ay tahay oo laysa fiihi shaa'ibat lismi ayna ku jirin tii mafhuumkeedu inta cadayna wuxuu ku leeyahy walamru amarkii in kaana bigayri ifcal ifcal waxaan ahayn haddii uu yahay falaa tansib jawaabahu jawaabtiisa ha nasbinin wa jasmahu aqbalan oo aqbal jasmahu aqbal ayib ah, waxaa kamid a ah, hadda waxaan soo waxaan soo sheegnay hadduu ficilkii amar uu yahay waxa weeyaan in ficlana qul in kuntum tuxibuuna allaha faatabicuunii yuxbibkum allah ayaddaas hadda fiir mithaalkii waa itabicuunii yuxbibkum allah ayib waa ficil amar itabicuunii jawaabtina waxa weyaan fadiyaa ka dhacday waa la reebay uxbibkum tan hadda waxa weeyaan amarkii mathalan haddii aad tiraahdeed zurnii fa azuuraka ay ahayd ficilkaas amar sariixa ah waay laakiin waxaa ku baxay haddii waxa amarka ku tusinaya uusan ficil maxdi ahayn mithaalkeeda waxaan ku idhi sah uxsin ilayka wa xasbuka alxadiidu yanami nnaasu uu ku miithaaliyay shaarixa fiiri hadirtaan sah waa ficil maya waa ismu ficil yadulu calaa cala alamri oo dalabuu ku tusinaya laakiin hal huwa sariix oo macnaa maxdi miya maya liana aladii dala cala اطalabi laysa ficla sariixan wa inamaa huwa ismu ficlin ismu ficlina dalabka bidaatihi tusi maayee lidalaalati alficli aladii yadulu cala dalab u asiga ku tusinaa oo sax markan ihahda sahrdaas waxay i tusinaysaa laysa hiy alatii tadulu cala asukuut inamaa tadulunii awala calaa ficli uskut wa ficli uskut huwa aladii yadulunii cala dalab marka saxdii fiir dalabka inay tusisaa sariix ma ah inamaa biwaasitati ficlin tadulu hiya calayhi markaasaa lagu yiri ficilkaas shaygaa dalabka tusinayo oon maxdiga oon sariixa ahayn haddii ficilka dib dhaca facdiisana ay eh, fa'diisana maxaan ku iraahdaa ficil hadduu ka dib dhaco maxaa la samaynayaa waxaa la samaynayaa waxaa laleeyahay waa la jasminayaa sah uxsin ilayka laakiin laguma nasbi karo oo maxaan leeyahay hadday fa geli lahayd sah fa uxsinu ilayka ala leeyahay sah fa uxsinu ilayka fiiri hadda ficilkaas shayga dalabka ka tusi maadaama uusan sariix ahayn ficilka ka dambeeya hadday fa gasho lama nasbinaynin oo waxaa lalahay waa la waa macnaha waa la godayo fa uxsinu ilayka saasaa la lahay haddana haddii la yidhaahdo haddii fa'dii ayada aheed dhacdo ficilkiu la mid noqonaya fiiri hadeertaan markaan maxdayni niriyay waxaan ku soo sheegnay haddii maa dala calaa cala nafyi ghayra maxdin oo nafyigiia nafyi ku buray baan soo niri waxa weeyaan ficilka ka dambeeyo waa la goda ma anta ilaa taatiinaa fatuxadithunaa yaa laleeyahay <clears throat> hadduu dalabkii ghayra sariix ou yahayna kaan yudala calayhi bismi اlficli falam yakun yajuusu nasbu اlficli bacdahu oo waxaan dhihi jirnay maxaan ku iraahdaa صح fayanaamu الnaasu ala dhihi jira waa la godi jira in la nasbiyo ma banaanayn kana sidaas oo kale waay markaasuu ku yihi wاlamru amarkii in kaana hadii uu yahay bgayri ifcal ifcal waxaan ahayn haddii uu yahay falaa tansib jawaabahu jawaabkiisa ha nasbinin wa jasmahu qbalaa jasmisiisana aqbal oo fa ha ku jirto ama ama ha laga tago oo marka waxa weeyaan haddii sax fa uxsinu ilayka aan leeyahay ficilka meeshii laga nasbi lahay lama nasbinayo lianna aladii qablahu laysa dalab e, maxdi ama aha kow haddii saas iyadoo ay fahdi dhacdo xugumkii kale lamidtaho jawaabtiisa waa la jasminayaa oo sah uxsin ilayka xasbuka alxadiidu hadda xasbuka eh, amarayna tusinaysaa ficil amarna ma ah xasbuka alxadiidu yanami naasu dadka hakaa hurdeenaana leeyahay khulaasat lqowl in kaana maa dala cala طalabi laysa maxdan falaa yajuuzu nasbu lficli walow biwujuudi اlfaa'i hada waa masaladii hore waay maxdayni aan lahayn ficilkii aan la nasbi karin hadday fadii dhacdo waxa weeyaan jasmadii waa la qaadanaya intaas keli a lagala jeeda wاlficlu bacda alfaai fi الrajaa nusib ka nasbi ma ila اtamani yantasib wاlficlu ficilkii oo bacda alfaai fada ka dambeey nusiba fi الrajaai waa la nasbiyey ka nasbi maa ficil nasbintiisa oo kale yantasibu ila tamani waxaan soo niriyey min aladawaat alatii tadulu cala aalabi waxa waaye leyta a ka mid ah yaa laytanii kuntu macahum fa afuuza fawsan cadiiman ana soo martay fiiri hadda yaa laytanii kuntu macahum kuntu macahum fa afuuza fiiri afuuza ficilkaas ah fa oo jawaab aha dhacda litamaniya jawaab u tahay wاladii dala calى طalabi huwa layta fawajaba nasb اlficli bacdaha ban mdmara wujuba bacda fa asababiya alwaaqica fi jawaabi tamani faafuuza saasay ahayd taas khilaaf lagama joogo musanifka marka wuxuu ku leeyahay sidii tamaniga ficilka kadib dhaco fa ay gasha loo nasbinay kadalika araja ficilka taraji kadib dhaco hadday fa gasha asigana waa la nasbinaya wاlficlu ficilkii oo bacda alfaai macnaha waqaca bacda alfaai dhaca fi rajaa nusiba fi rajaa yani hadduu jawaab raja u yahay waa la nasbinaya ka nasbi maa ficil nasbintiisa oo kaleo yantasibu litamani ficil jawaab u dhacay tamani fa'da gasha si loo nasbi jiray yaa haddii ficilkii ou fa ka dib dhaca rajana ay ka horeysa loo nasbinaya wa min dalika qowl اllahi tacaala lacalii ablugu lasbaaba asbaaba asamaawaati faaa faatalicu iyo faatalica labada qiraa'aba waa saxiix faatalica mida hadda aan u jeednay maxalu shaahidka waay aalica waxa weeyaan waa ficilkaas mudaaric waay asalkeeda aalicu bay ahayd waan daalacanaya waan fiirinaya ficilkan aalicu bacda alfaai buu dhacay wa hadihi alfaa waqacat jawaaba litaraji lacalii waxaan rajaynayaa marka maadaama alficlu jaaa wa qablahu faa waqacat jawaaba litaraji jaaza nasbu اlficli bacdahu markaasaa faalica aطalica ficlu mudaaricu mansuubu ban mudmaratan wujuba bacda faa alwaaqicati fi jawaabi الraja ayaa la leeyahay marka sidaasuu hadda ujeeda wاlficlu bacda alfaai fi raja nusib ka nasbi ma ila tamani yantasib wa in cala smin khaalisi ficlu cuطif tansibuhu an haabita aw munxadif wa in ficlu ficil cuطifa haddii lagu cadfo cala smin haddii lagu cadfo khaalisin isminimadiisa u barax tiran tansibuhu an baa nasbinayso thaabitan xaal uu yahay aw munxadif aw munxadifan xal u yahay waxaa leeyahy in jaaa ficlu wa saara macطuufa cala ismin qablahu wa hada ismu laysa fiihi shawbu alficliya ida kaana alamru kadalika yantasibu alficlu aladii bacdahu bian mudmara aw madkuura labadaba waa isku mid wa in ficlu ficil cuطifa haddii lagu cadfo cala smin lagu cadfo isimkoo khaalisin macnaha isimnimadiisa u khaalis oon showbulficli aan lahayn tansibuhu an baa nasbinaysa thaabitan xaal uu yahay antaas aw munxadif xaal uu yahay fiiri markaan waxaa lagu miithaaliyey qowlu shaaciri wa lubsu cabaaءatin wa taqaracayni axabu ilaya min lubsi shufuufi gabar baadiya laga keenay yan markii magaaladii ay aragtay iyo dharkii laga libisanay iyo caadaadkooda wixii bay markaa hore hilowda wixi way nacday waxay tiri wa lubsu cabaa'atin cabaa-adii dharkii cuscuslaay waay oo la libisto iyo wa taqara cayni maca an taqara cayni ishayda oo qabowsato yaa axabu ilaya loogu jacayl badan yahay min lubsi shufuufi dharka jilijilacsan marashadiisa ayb fiiri markan wa lubsu caba'atin wa taqaracayni hadda waxa weeyaan ficilkan taqarada ah wuxuu ku cadfan yahay oo maxalu shaahidka cabaa'adaasu ku cadfan yahay walcabaa'ana waxa weeyaan waa isim oo sariix ah walaysa fiihi shawb lficli oo macnaha ficil shay mushtaqa ma aha wa calayhi waxaa la leeyahay maxaan ku irahdaa ficilkan dambe waa la nasbinaya taqara taas weeyaan ayib markaasuu wuxuu iri ama waxaa tirahdaa lubsuga dheh lubsuga lagu cadfay wa lubsu cabaatin dharkii cuslaay libisitaankiisa iyo wa taqara waawgaas waa wala cadfi weeyaan jumladan oo taqara ana macduufa calaa jumlati waa lubsu ay ku cadfan tahay lubsuga w markaasaa la leeyahay maadaama lubsigaas laysa fiihi shawbu lficli fajaaza nasbu lficli taqara bian mudmara wujuban maya jaaizan dhe lannahu tansibuhu an thaabitan aw munxadifa lasoo yiri waa banaan tahay in la sheego markaasuu uri wa lubsu cabaatin wa taqara maca an taqara an taqara saasaa lagu nasbinay ayib taas waxaa weeyaan iyadoo waawgii lagu cadfay waxaa lamid ah liri inii waqatlii sulaykan huma acqilahu ka thawri yudrabu lama caafat ilbaqaru owri inii aniga iyo wa qatlii dilitaankayga sulaykan aan dilay huma acqilahu aan diya bixinaye ka thawri dibigiyaan lamid ah yudrabu la garaacay lamaa caafat ilbaqaru loodii markay biyo diiday fiiri hadalkan hadal oo xikmo badan ku jirto waay nin baa waxaa lagu booriyey inuu sulayg dila nin la yiraahdo ninkaas waana dhibah dil markii uu ninkii dilayna waa loogaga tala baxay oo waxaa layihi adaha ninka dishay haddee waxa weeyaan diyadiisa iska bixi markaasuu isku laabtay wax badan oo soo xasuustay waxaan lamid ahay buu yiri markii looda biyo inta meel biyo ay ka cabta la keeno o biyihii ka cabsato midka aan laga naxaynin dibiga waa dibiga inta la kaalaca ah biyaha lagu tuura lianna haday dhib ku dhacdana waa dibi haduu dhib ku dhicinna waxaa weya looda hanoogu dayato marka biyihii lagu dhex tuuro loodii marka biridu biyihii inay gashay way ku dhiiranaysaa sababta waxaweye wax kamid ah biyihii galay marka biyihii way cabaysaa marka dibiga la garaacaya garaacitaanka loo garaacayo isaga naxariis loo qabo inuu biyo cabo maaha laakiin danta laga leeyahy looda in lagu biyo siiyo waa sidaas baa marka waxaa laleeyahay uu leeyahay aniga marka dantii laigalahayna waa laygu fusho dadka dhibayna anigaa dilay haddana waxa weeyaan nin iga mowqifka iga garab istaago yiri wallahi ninkaas waa waa gardaran yahay waa laga gardaran yahay oo anaga dee ninkaas dhibayo naga qabtay aan isgarab taagna lama dhihin marka waxa weya nin kasta oo lagu shaqaysto oo aanan garanaynin maslaxadiisa meesha ay ku jirto dhan baa mahmaah uu yahay markaasuu ri inii aniga waqatlii dilitaankayga sulaykan aan dilo thuma acqilahu fiiri qatlidaasaa lagu cadfay jumladan acqilahu mudaaricada qatliyay ku cadfan tahay qatlina waa masdar wاlmasdaru laysa fiihi shawb اlficl mujaamid weeyaan wbitaali <clears throat> waxaa weeyaan yajuusu an tansiba alficla bacdahu ban mudmara aw daahira huma aqilahu acqilahu ficlu mudaaric mansuub ban mudmara maxduufa taqdiiruhu ثuma an acqilahu saasay asalkeedii ahayd ayib isim khaalis ah lagu cadfay waxaa lamid ah baa la yidhi qowl اllahi tacaala wma kana libashari an yukalimahu اllahu ila waxya aw min waraءi xijaabi aw yursila rasuula fiiri markaan aw yursila awdaas xarfu cadf u ah ficilkan yursila ah ilaa waxyan uu ku cadfan yahay waxyigina waxa weeyaan waa masdar wاlmasdaru laysa fiihi shawb اlficli fajaaza nasb اlficli bacdahu ban mudmara kadalika qowl shaaciri lowlaa tawaqucu muctarin faurdiyahu ma kuntu uuhiru itraaba calى tarabin lowlaa tawaqucu muctarin mid dhul ku dhacay inan tawaqucayo ma ahaateene oo fa urdiyahu aan raalli gale maa kuntu uutiru maa kuntu uuthiru mid doorta ma aan ahaan lahayn itraaban calaa tarabin inan qolo qolo kama fadili lahayn ama jiil jiil kama fadili lahayn yani markan wax bixinayo dadka siday u kala wen yihiin ama siday u kala yaryihiin wax usii dhahay buu leeyahay laakiin dadka maadaama uu ku jiro mid faqiirnimo dhulka la dhacay yaa waxaa weyaan inan qolo ka tagoon asiga u gudbo yay dantii igu qasbaysaa marka waxaa weyaan fa urdiyahu ficilkaas waa la nasbiyey bacda alfaai alcaatifa liannahu macطuufu calى tawaquc watawaqucu masdarun ayda laysa fiihi macna alficl waxaa looga diidaa baa layidhi haddii la yidhaahdo alطaa'iru fayaqdabu zaydun adhubaabu haddii la yidhaahdo nasbi ma banaano jumladan fayaqdabu yaqdabudaas hadda waa jumla fa bacdigeedo caatifay dhacday wاlmacطuuf calayhi aلطaa'ir waa isim faacil weeyaan wa al addaakhila calayhina mawsuulo waaye oo ina almusadiqiina wاlmusadiqaati oo kale ay lamid tahay marka aladii yatiiru ay macnaheeda ka dhigan tahay aطaa'irudaas macna alficli buu qabaa oo waxaan soo niri haddii almushtaqaat al ay gasho marka ficilka wasfiga meesha dhacaya waxa weeyaan waxay noqonaysaa baan ku niriyey silaة اlmawsul wa صifaة sarيxaة silaة al wa kownuha bimucrab اafcaali qal aan soo marnay marka aطaa'iruda waxay ka dhigan tahay aladii yatiiru ay la macno tahay marka ficilka lagu cadfay lama nasbi kara liana hada اlficla sayakunu macطuufa calى ficli calى smin fiihi macna اlficli liannahu muawal bاlficli sidaa hadda aan soo sheegnay markaasuu musanif wuxuu iri washada xadfu an wa nasbun fi siwaa maa mara faqbal minhumaa cadlun rawaa washada waxaa shaad noqday xadfu an an in la gooyo iyo wa nasbun in wax lagu nasbiyo iyadoo maqan in wax lagu nasbiyo waa fii siwaa maa mara wixii soo maray waxaan ka ahayn ee faqbal aqbal minhu min dalika maa rawaa cadlun nin caadil ah wuxuu wariyey aqbal hadda wuxuu noo soo sheegay al amaakir allatii yajibu fiiha an tastatira an aw an tastatira jawaasan intaba waa soo sheegay markaasuu wuxuu iri inta aan soo sheegay waxaan ahayn waa shaad in aan la gooyo haddana wixii ka dambeeya lagu nasbiyo saas ay tahay aniga bani aadan aan ahaye haddii la helo nin caadil ah oo mawthuuq biriwaayatihi haddou keeno ficil mansuub bian mudmara lagu nasbiyey haddana intii aan soo sheegin aan soo sheegayna aan ku jirin iska aqbal buu ku leey taas washada waxaa shaad noqday oo aan looga qiyaas qaadanaynin xadfu an an in la xadfo iyo wa nasbun inan aydoo maqan wax lagu nasbiyo fii siwaa maa mara wixii soo maray waxaan ka ahayn in anti la xadfo haddana wax lagu nasbiyo waa yar tahay saas haday tahayna faqbal minhu min dalika waxaad aqbashaa maa cadlun rawaa maa rawaa cadlun nin caadil eh hadduu wax soo guuriyana ka aqbal baa layidhi ayb marka waxaa carabti laga maqlay baa layidhi calaa qilati minhum inay leeyihiin <clears throat> eh, murhu yaxfirahaa aa laga maqlay fiiri waxay ahayd hadirtaan ficilkan oo yaxfir eh, fadi baa ka dhacday waxa ka horeeyana ficil oo dalab ah waay waxay ahayd haddii fadi dhacday in la reebo murhu yaxfirha in la yiraahdo markaasay yaxfiraha yidhaheen qaacidadii way ka baxsan tahay musanifka uu sheegay waxaa kamid ah liyihi qowluhum khudi allisa qabla yakhudaka tuuga qabo intuusan ku qabanin adiga khudi illisa qabla yakhudaka qabla an ya'khudaka saasuu ka rabay anti yowgoy ayadoo maqan buu haddana wax ku nasbiyey mawaadicdii lasoo sheegayna kamid ma ah wa min dalika qowlu shaaciri alaa ayu hada azaajiri axdura alwaga wa an ashhada aladaati hal anta mukhlidi wuxuu ri alaa ayu haada midkaanow azaajiri iga reebayow axdura waa an axdura alwaqaa dagaalka inan xaadiro iga reebayow wa an ashhada ladaati macaaniyaalka inan xaadiro ii diidayow hal anta mukhlidii mid i waarinaya maa tahay ninkaani dhahaya dagaalka ha gelin waa dhimanaysaae ma ada ii ballanqaadaysa haddaan gurigeyga joogo inaan dhimanayni buuri marka ficilkan axdura iyou hadeertaa nasbiyey waxaa ka horeeyane waxa weeyaan adaat alcardi alaa uu yidhi ficilka waxay ahayd axduri lwaqaa in la yidhaaho la jasmiyo maca dalika waa nasbiyey walaysa min alamaakin alati dakaraha almusanifu wa mima sumica min alcarabi qowlu bacdihim tasmaca bilmucaydiyi khayru min an taraahu tasmaca bilmucaydiyi inaad maqashid yaa khayru min an taraahu tasmacadaas haddii la godo tasmacu bilmucaydiyi la yiraahdo waa baab kale oo waa ficil an ay gelin oo haddana masder laga dhalaalinaya waa shaad waa laakiin waxay haddana shaad usii noqotay qaar ba kordhigeen oo tasmaca yidhaahdeen iyadoo tasmacu shaad ku ahayd yaa haddana tasmaca ay yidhaahdeen tasmaca bilmucaydiyi bimacnaa an tasmaca bilmucaydiyi khayru min an taraahu an oon joogin mawaadicdii musanifka sheegayn aan kamid ahayn yaa haddana la kordhigay oo tasmaca layidhi marka waxa wey mansuubun bian mudmana wataqdiir an tasmaca bay asalkeedii ahayd قال الناظم رحمه الله تعالى بلا ولا من طالبا ضع جزما في الفعل هكذا بلم ولما واجزم بإن ومن وما ومهما أين متى أيان أين إذما wxayثuma anaa wxarfu idma kain wbaaqi اladawaati asma ficlayna yqtadiina shardu qudima yatlu jazaء wajawaaba wusima wmaadiyayni aw mudaaricayni tulfiihima aw mutakhaalifayni wbacda maadin rafcuka aljaza xasan warafcuhu bacda mudaaricin wahan waqrun bifaaxat man jawaaba low jucil sharطa liin aw gayriha lam yanjacil wtkhlf lfaa ida almufaaja'a kain tajud idan lanaa mukaafa'a kain tajud idaa lanaa mukaafa'a wاlficlu min bacdi اljazaءi yqtarin bاlfaa aw ilwaawi btathliiثi qamin wajazm aw nasb lficli itrafa aw waawin in biljumlatayn اktunifa intana waxaan ka gelaynaa waxa weeyaan cawaamil اljasmi yani cawaamishii keenaysay ficilka mudaaric hadday galaan inay reebaan taasaan maanta inta ka galaynaa hadda nawaasibtii baan ka soo baxnay marka qiyaas ahaan waxa weeyaan in jawaasimta laga hadlo munaasabadeeda waa markaan markaasuu wuxuu ku yiri dac daji jasman jaasiman xaal ay tahay fi lficli bilaa ku jasmi wa laamin طaaliban xaal aa tahay mid dalbaayo kow wuxuu musanifka ka bilaabay jawaasimtii halka ficil jasminaysuu ka bilaabay markaasuu wuxuu ku yiri dac jasman jasma deji fi lficli ficilka gudahiisa bilaa lagu jasmiyo walaamin lagu jasmiyo taaliban xaal aa tahay liannahu <coughs> laada naahiyada ficilka haddii lagu jasmiyo iyo laamul amri ficilka dalabuu noqona dalabkii sideedii kamid ahayd qeyb kamid uu kamid noqona marka ficilkii waxa weyaan dalab waay marna dalabkan waxa weyaan waxaan kaa dalbaa waxaan inaad sameyn waa nahyi marna waxaan inaad samaysaan ku amra waa amarkii waa laamul amrkii waay marka labadaba waa keenaysaa haakadaa kuwaa waxaa lamid eh bilam lamaana waa lamid haakada sidaasoo kale bilam walamaana ku jasmi dac jaasiman bilam walama waa marka ficilkii hadeertaan intii lagu jasminayo oo hal ficil ah yuu kuu sheegay maa yajzimu ficla waaxida wahwa arbacatun laa annaahiya wa laamu lamri wa lam walama marka ama iga hamsaha ka hormarto oo alam iyo alama hala yidhaahdo laamtaas laada naahiyada ah marna ducaa'i bay noqotaa qolaa qeyb ka tirinayso oo hadda haddaan ku iraahdo maxaan ku irahdaa laa taqum haddaan ku irahda nahyi waay haddaan irahdo laa tuaakhidnaa ilaahw hanoo qabanna ducaa waayo taaduban maca allahi laakiin luqa ahaan waa isku mid laakiin maca allaahi baa duca loogu magacaabay laamul amriga waxa weeyaan haddaan ku irahdo liyunfiq duu sacati min asacatii ilaahay markuuna yihi amar waay markii ay ahlu naarka liyaqdi calaynaa rabuka ay leeyihiineen laamulamri ma ahna duca wa ilaahay bay wax ka barneen ilahay wax amri karamala marka sideed ah sidaas basti lagu gaarsiiyaa laa naahiya laa ducaaiya laamulmri laamu ducaaiya haye lam iyo lam lam iyo alama iyo alam iyo alama sideedaasaa saas lagu gaarsiiyaa laakin in lasoo aruuriyo musanifka siuu sheega fiican oo la yidhaahda laa naahiya markii ay fii jaanib illaahi tahayna ducaa lagu magacaabaya laamu fii jaanib markay tahay laamu ba laamu ducaa baa laleeyahay marka taas macnaheeda ka bixi hal laam bay isku wadan yihiin laba noqonayaan lamaa iyo alamaane lam iyo lamaa iyo alam iyo alamaane waa n iyadoo hamse lagu daray waxba isma bedelaysa oo camalkiibay qabanaysaa marka cinda albasti thamaaniya wa cinda alikhtisaari walijmaali arbaca saas waay markaasuu ku yiri dac daji jasman reebtaan fi lficli bilaa lagu reebo laa naahiya wa iyo wa laamin lagu reebo taaliban xalaatay mid wax dalbaayo ficilka idaa dakhalat calayhi laa annaahiya yataxawalu ilaa ficlin talabiyin saas waay wahaakadaa sidaas oo kalene bilam walamaa ku jasmi sidaas lam iyo lama ama hamsa ka hormari alam iyo alama dheh ayib kuwaas waxa weeyaan waa kuwa halka ficil jasminayay waay mithaalkeeda waxa weeyaan laadii hadirtaan qowl اllahi tacaala cama xikaayata caman qaala الnabiyu salى اllahu alيه wasalam labi bakri laa taxzan ina allaha macana <clears throat> laa taxzan ina allaha macana fiiri marka laa naahiya taxzan ficil mudaaric majzuumu bilah naahiya laada naahiyada waxay khaas ku tahay afcaalka ficilka mudaaric asmaa ma gasho ficilka mudaaricna waa jasmisaa laada naafiyada ah afcaalna way gashaa asmaadana way gashaa afcaasha markay gasho waxba kama qabato hadda haddii laada naafiy ahaan lehed laa taxzanu ala dhihi lahay asmaada markay gashana tacmalu camala ina waadna soo dhaaftay ayib laamu lamri wa laaminti mithaalkeedana waxa weeyaan liyunfiq duu sacati min sacati fiiri allaamu laamu lmr yunfiq ficlu mudaaricu majzuumu bilaami lamri wcalaama jasmihi sukuun liyunfiq duu sacati min sacati ayadoo laamu ducaaya liyaqdi calayna rabuka yaqdi ficl mudaaric majzuum bilaami lamri wcalaamatu jasmi xadfu facila yaqdiiba asalkiisi ahay ayib marka labada waa kuwa weyaan lam iyo lamaa waxa weyaan amhiladoodu waa badan tahay wax la koobi kara ma alam nashrax lamaa yaduuquu cadaabi fiiri alam nashrax haddaad tidhaahdid waa hamzi istifhaam lam xarfu jasmin waxaa weeyaan nashrax ficil mudaari majum bilam sidaas weeyaan alamaa lamaana waa lamid lamaa yaduuquu cadaab yaduuquu ficil mudaaric majzuum bilama wcalaamat xadf xarf cila walwaaw faacil liannahu min amhilati khamsa wa haakada marka waxaa laleeyahay lam iyo lama waxay isla yihiin waa laba xaraf waxay faa'ideynayaan nafyi waxay faa'ideynayaan jasmi waxay faa'ideynayaan qalbulmudaarici lilmaadi fiiri haddii ay lam ficil gasho lam adrib adee hore uma aanan garaacin fiiri ficilka lamaa i lam haday gasho ficilkii mudaaric mudaariciisa lafdan waa mudaaric laakiin min xayu lmacnaa maadi waay waxaad diidaysa haddaad tihah lam adrib muxamadan haddii tidhaahdid annahu qad waqaca minka darbu saabiqan maba dhicinaad leedahay saas weeyaan walidaalika waataan hore usoo niri fain lam tafcaluu walan tafcaluu fiiri labadaas xaraf ficilka say u gidgidiyeen tan hore fain lam tafcaluu hore hadaadan u samaynin walan tafcaluu hadda kadibna ma samayn kartaane waxa idinla gudboon sameeya fataquu naara saas waay lantana mudaaricay ficilka istiqbaal bay ka dhigtaa lamtana waxaa wey taqlibu macnaahu lilmudiy sidaas waay ayib laakiin lam waxaa layidhi waxay kaga duwan tahay lama in a kadib dhici karto oo wa in lam tafcal famaa ballaqta risaalatahu oo kale laleeyahy fiiri iyadoo in jaazima ay tahay iyo lam oo jaazimo ah yaa isdaba qaban karo laakiin in lama lama dhihi karo ayib lamaana waxay kaga duwan tahay waxaa weeyaan waxaa la tawaqucaya in waxa ayada ay gashay lamaada inay dhici doonaan sirtu walamaa adkhuli lbalda aad leeda weli ma aanan gelin macnaha waa la tawaquca inaad gelaysid lamaa yaduuquu cadaabi weli cadaabkaygama dhadhamin laakiin way dhadhami doonaan marka yutawaqacu almanfiyu bilama wuquucuhu mustaqbalan intaas way ku kala duwan yihiin baa layidhi walamaa yadkhul aliimaanu fii quluubikum alaleeyahay weli iimaankiina qalbigii sidii la rabay uma gelin macnaha waana la rajayna inuu geli doono waay ayib intaas waxa weyaan waa kuwii ficilka keliya lagu jasminay markaasuu musanif wuxuu ku yiri wajzim bin wman wma wmahma ayin mataa ayaana ayna idma waxayumaa ana waxarfun idma kain wabaaqi adawaati asma wajzim reeb biin wax ku reeb waman wax ku reeb wamahma wax ku reeb ayin wa biayin wax ku reeb waa ayin waa hoos dhigan tahay lianna waxay ku cadfan tahay xarafka cadafka ay lidaruurati shiciro loo tuuray waayin waay waayo biin maadaama ay hoos dhigan tahay wa ayinna ku reeb wamataa wa ayna idmaa intaasoo dhan waxaythu maa na wax ku reeb annaa wa annaana wax ku reeb ayib wa idmaa lafdigaas idmaana xarfun waay ka in lamid ah eh wa baaqi aladawaati adawaadka inta soo hartayna asmaa weeyaan hadda wax ku reeb unbuu na yiri laakiin inay laba ficil reebi doonaan nooma uusan sheegin marka wajzim ku jasmi bin wax ku jasmi waman wamaa wamahmaa ayin mataa ayaana ayna idmaa waxaythumaa annaa ku reeb intaasoo dhan waa isku wada cadfan yihiin markaasuu wuxuu ku yiri wa xarfun idmaa wa idmaa idmaadaas xarfun waay ka inba lamid ah wa baaqi ladawaati adawaadka inta soo hartay asmaa weeyaan intaan aan kuu soo akriyo wasin bin laga bilaabo kuwa hore waa wada xuruuf bilah walaami aaliman dac jazma iyo lam i lama kuli xuruuf waa biitifaaq taas kasoo tag waxa labada ficil jasminayo ah laba qeyb u kala baxa wa xarfun biitifaaq wax ismun biitifaaq wax mukhtalafun fiihi ay u baxaan in xarfun biitifaaq waay in markii laga reeba idmaana waxaa weyaan waa waa mukhtalafun fiihi daraf miya mase xaraf waay waa laysku khilaafsanya inta soo harteen waxaa lagu isku waafaqsanya inay asmaa yihiin ama duruuf ha noqdeeno ama eh, wax kale ha noqdeeno marka kulu ladawaati asmaa maa cadaa idmaa wa in wa in xarfun biitifaaq wa idmaa mukhtalafun fiih intaas kale ah waxaan u malaynayaa amhiladoodii musanifkaa wada sheegay mahmaa taatinaa bihi min aayatin litasxaranaa biha famaa naxnu laka bimuminiin fiiri mahmaa tatina taati ficl mudaaric majzuuma bimahma oo calaamatu jasmi xadfa rafcila amhiladoodaas waa iska sahlan tahay mataa waxaa kamid ahaa layihi qowl shaaciri mataa taatii tacshuu ilaa dawi naarihi tajid khayra naarin cindaha khayru muuqidin mataa taأtii hadaad u tagtid tacshu adigoo iftiinsanaysid ilaa daw naarihi tajid waxaad heli doontaa khayra naari naartan ugu khayr badan cindaha agteedan khayru muuqidin u yahay midka hurina kan ugu wanaagsan fiiri marka mataa tatihi ori tatiihi wahay ficilka muctal majzuum bxadfin alcila tajid waa jawaabkay jawaab shardi waa laba ficile jasmiyan si noo imaan doonto ayaana waxaa kamid ahaa baa layidhi ayaana numinka تأmن غayrna وإذا lm تdrik الأمن mina lm تزل xadira ayaana nu'minka waktigeen anaga ku aamin yeelno ta'man hayrana annagaa waxaan ahayna aaminaad ka noqonaysaa wa idaa lam tudrik ilamna mina haddaad amniga annaga naga haleeline lam tazal xadiran inaad mid cabsanaa tahay kama zuulaysa haddaan annaga ku niraahdo aamin baa tahay ninku taabanaa male hadaan ku dadkao dhan annagay naga dambeeyaan oo kuleeyahy hadaad anaga amin aada naga heline weligaa waad cabsanaysaa ulajeedada ayaana nu'min iyo maxaan ku iraahdaa ta'man labadaas ficil wa waxaa kamid aha layihi aynama riixu tumayilhaa tamil aynama riixu makaankii dabeesha tumayilha ay u iishayo tamil ay u iilanaysaa sacdatun naabitatun fii xaa'irin aynama riixu tumayilha tamil marka aynama riixu tumayil iyo tamil waa labadaas ficil waay idmaa waxaa kamid ah layidhi waa la laysku khilaafsan yahay inay wax jasmisa in kale eh wa inaka idmaa taأti maa anta aamirun bihi tulfi man iyaahu taamuru aatiyaa wuxuu leeyahay inaka adiga id maa taأti haddii aad timaadid maa anta aamirun bihi waxaad adiga faraysid tulfi waxaad helaysaa man taamuru iyaahu ninkaad adiga wax faraysid aatiyan inuu imaanay yacni wixii adiga aad amartid waa fulayaan unbaa marka fiiri id maa taأti taأtidaas wuxuu ku jasmi idma oo majzuum bixadfi xarfi tulfi jawaabteedii wa xaythumaa waxaa lagu miithaaliyay xayثumaa tastaqim yuqadir laka allahu najaaxan fi qaabir اlasmaani aayaadka qur-aanka waadix waa sidaasaan aan ku dhaafay ee amhilada hadda shaarix ibni caqiil ibni hishaam kulli waa wada sheegeen xayثumaa tastaqim meeshii aad ku toostid yuqadir laka allahu najaaxan ilaahay wuxuu kuu qadara inaad guulaysatid fii qaabir asmaani asmaanta mida soo socoto xayثu maa tastaqim fiiri ficlu shardigi yuqadir jawaabu shardigi wa anaa waxaa kamid e khaliilaya anaa tatiyaani taأtiya akhan gayra maa yurdiikumaa laa yuxaawilu khaliilaya yaa khaliilaya anay taأtiyaani markaad ii timaadaan taأtiyan waad u imaanaysaanoo akhan walaal baad u imaanaysaan walaalkood laa yuxaawilu aanan dalbaynin hayra maa yurdiikumaa waxaan idin raali gelinaynin fiiri taatiyaani hadda taatiyaa ficil mudaaric weeyaan majzuumun bianna wa calaamatu jasmihi xadfu nuuni taatiyaani ay ahayd wa nuunu oo taatiyaani joogto nuunulwiqaayo waay والألف فاعل والياء مفعول به تأتياني تأتيا tatiyaani ta'tiyaani bay haddana ahayd jawaabtii ta'tiyaani ficil mudaaric jawaabu shardi majzuumun wa calaamatu jasmi xadfu nnuuni walalifu faacil ta'tiyaani saasay asalkeeda ayib markaasuu musanifku wuxuu kuu tiriyey markuu ayaga kuu tiriye wuxuu ku yiri ficlayni yaqtadiina shardun qudimaa yatlu ljazaau wa jawaaban wusimaa ficlayni yaqtadiina shardun qudima yatlu ljazaau wa jawaaban wusima yaqtadiina waxay keenayaan ficlayni laba ficil shardunna shardi qudima la hormariyey yatlu ljazaau jazihna uu raacayo wa wusima jawaabanna waa lagu magacaabay adawaadkii hadda aan kuu soo tiri wajzin biin waman wamaa wamahmaa kasoo bilow kuwa hore afarta kuma jiraan kuwaas ka soo bilaa wuxuu ku le yktadiina ficlayni laba ficil ay keenayaan oo yajzimaani ficlayni waa laba ficil ay jasminayaan taasuu ujeedaa hadda fiiri qowluhu tacaala wamaa tafcaluu min khayrin yaclamhu allah maadi fiiri tafcaluuna waa jasmisay yaclamna waa jasmisay tan hore ficlu shardi baa la yidhaha mida kalena jawaabu shardi a layidhah yaclamhu اllah waxaa lamid e mathala ayamaa tadcuu falahu اlasmaaء اlxusna tadcuudu waxaa waye ficlu shardi jumladan falahu asmaaء اlxusnana jawaabu shardi waa waxaa lamid e man yacmal suuءa yujza bihi yacmal iyo yujza laba ficiloo majzuum ah waay midna xadfu xarfilcila lagu jasmiye midna sukuuna lagu jasmiye marka waa kaasa waxaa lagu leeya yaqtadiina ficlayni laba ficilay ay jasminayaan labada ficil shardun qudima shardigaa horeeyo yatluu yatluuhu ay ka dhigan tahay yatluuhu ljazaau shardiga raacay jaza jazahaas waxaa lagu magacaabaa wawusima jawaaban jawaabu shardina waa la yihahdaa jazaau shardina waa la yihahdaa labadaba waa leeyahay wamaadiyayni aw mudaaricayni tulfihimaa aw mutakhaalifayni wuxuu ku leeyahay tulfiihimaa waad helaysaa labadii ficil maadiyayni in isla noqdaan aw mudaaricayni in laba mudaaric isla noqdaan aw mutakhaalifayni kuwa iskhilaafsan in yihiinoo koona maadi uu yahay koona u mudaaric yahay labada waa la arkaa buu ku leeyahay ayagoo wada maadi ah in axsantum axsantum lianfusikum axsantum ficil maadi wa inaa gasha marka axsan ficil maadi mabniyun calى الsukuun litisaali bdamiir rafci fi maxali jasmin ficlu shardi a laleeyahy ficilka maadi waa mabni laakiin maxalkaa yuu ka jasmisan yahay axsan aydan jawaabu shardi a laleeyahay fi maxali jasmin ficil maadi mabni fi maxali jasmin jawaabu shardi waay sidaas waay waa labadiioo maadi noqday macnaha tulfiihima maadiyayni aw mudaaricayni waxaa ka mid qowl llahi tacaala wain tubduu maa fii anfusikum aw tukfuuh yuxaasibkum bihi اllaah tubduu ficil mudaaric majzuum bin wa calaamatu jismi xadfu nuun wlwaaw faacil liannahu min amhilati اkhams yuxaasib waxa weeyaan jawaabu shardi jazaau shardina waa dhihi kartaa majzuum bisukuun wa ayb allahu lafdu jalaal waa faacil kaafkina mafcuulkiisi waa muuqda labadaas mudaaric ay wada noqdeen aw mutakhaalifayni dhe markan ka qowlihi tacaala man kaana yuriidu alxayaata addunya wa ziinataha nuwafi ilayhim acmaalahum fiiha man kaana fiiri manti waa waa waa ismu shardi waay kaana ficil maadi naaqis mabniyun cala alfatxi fi maxali jasmin ficlu shardi aa laleeyahy marka ficlu shardiga mxuu noqday maadi man kaana kaana jawaabti maxay noqotay nuwafi ilayhim nuwafi ficl mudaaric waa marka saara maadi saara ficlu shardi maadiyan wاljawaabu mudaarican intaba waa ansixaysa nuwafi jawaabu shardi majzuumu biman wcalaamatu jasmi xadfu xarfi cila wafaa yuwafii bay asalkeeda yahay ayib waxaa laleeyahay kan kan kale waxa weeyaan an yakuuna alawalu mudaarican wthaani maadiyan wa huwa qaliil fi luga alcarabiya wa minhu qowlu nabiy sal اllah alيه wasalam man yaqum leylaة اlqadri gufira lahu ma taqadama min dambi xadiidkii fi saxiix haddii la yidhah man qaama leylaة اlqadri waa riwaayada mashhuurka gufira lahu ma taqadama haddii liraa labadii maadi wada noqdeen in axsantum axsantum ay lamid yihiin man qaama leylata alqadri iimaanan waxtisaaban gufira lahu maa taqadam min dambi hadii liraa laakiin fii riwaaya man yaqum leylata alqadri gufira lahu maa taqadam min dambi fiiri marka man yaqum ficlu shardiga wuxuu noqday mudaaric maadigana muxuu noqday ufira jawaab shardigana maadi gufira maxalkuu ka jasminsan yahay waxaa laga tiri baa la yiriyay qowl shaacira midi man yakidnii bisayiin kuntu minhu kashajaa bayna xalqihi wاlwariidi man yakidnii ninkii i hagaarsado bisayiin wax xun kuntu minhu waxaan ka noqdaa kashajaa lafti oo kaleo bayna xalqihi walwariidi yani wariidka waxaa meesha xididka oo ama wariidka meesha raashinka lagu cuno macnaha dhuuntan u fariisanaa ninkii aniga xumaan igu sameey fiiri markan man yakid ficil mudaaric uu noqday ficlu shardigii jawaabtina kunta oo maadi a ah noqday marka waa qaliil baa laleeyahay <clears throat> wuxuu ri wa bacda maadin rafcuka aljazaa xasan wa rafcuhu bacda mudaaricin wahan wa rafcuka goditaankiisa goditaankaado aljazaa aad godid bacda maadin maadiga gadaashiisa xasanu waa wanaagsan tahay wa rafcuhu jawaabti jazihi in la godo bacda mudaaricin mudaaric gadaashiisna waa hanun daciif weeyaan wuxuu leeyahay labadooda haddii lawada jasmiye ceeb maba ahbo markaasuu wuxuu ku leeyahay in jazihi haddaad godid haddii ficlu shardiga uu noqdo maadi jawaabta in la godo waa wanaagsan tahay buu kuu leeyahay oo waxaa mathalan waxaad leedahay haddii aad tiraahdeed in qaama zaydun yaqum camrun waa bannaan tahay liannahu ficlu shardiga yaa maadi noqday mudaarici markaan in la jasmiyo oo intii lagu jasmiyo waa bannaan tahay waxaa lamid ah baa laleeyahay in qaama zaydun yaquumu camru in layihaaho la godana waa banaan tahay liannahu waxa weeyaan maadaama ficlu shardigii aladii huwa alasaas uu maadi noqday mudaarican in laga dhex bixiyo oo intiba aan lagu jasminin oo maxal kale laga jasmiyo waa banaan tahay ayadani ayib marka taas waxaa wa wa rafcuka aljazaa jazihi inaad godid oo in qaama zaydun yaquumu aad tiraa jawaabti xasanu waa wanaagsan tahay goormay wanaagsan tahay bacda maadin hadduu ficli shardiga maadi noqdo wa rafcuka jazihi ama jawaabti inaad godid bacda mudaaricinne wahanun ama wahana waa daciifoobay oo inaad tiraahdid asigoo in yaqum zaydun inaad tiraahdid yaquumu camrun inaad tiraahd fiiri markaan ficlu shardigiyaa mudaaric noqday in yaqum zaydun mudaaric noqday inad markaa jawaabti aa tiraa yaquumu ood rafcisid waa xun tahay taas waa daciif weeyaan ayib waxaa laga maqlay ba layidhi carabtina waa laga maqlo oo qowluhu wain ataahu khaliilu ywma mas'alati yaquulu laa gaa'ibu maali walaa xarimun wain ataahu khaliilu hadduu u yimaado wadaay yowma mas'alatin maalin wax lays weydiiyo yaquulu wuxuu leeyahay laa haaibun maali laa maali haaibun maalkayga haaib maaha walaa xarimun leysumana diiday waxa weeyaan maalmaha leys weydiiye dad baa waxay leeyiin wallah waxaa ku silahay laakiin xoolaheydii hadda ma joogaan qaarna waxay ku leeyihin laakiin wax kama bixi karo xarim way noqonayan kaas hadda fiiri ataahu waa ficil maadi ficlu shardiga maadi noqday markaasuu mudaaric yaquulu iska yiri waa goday waa banaan tahay taas wa bacda maadin rafcuka aljaza xasana mithaal u tahay cagsigeedii qowl shaacir baa kamid ah waxaa layidhi yaa aqracu bna xaabisin yaa aqracu inaka in yusrac akhuuka tusracu yaa aqracu ibna xaabis ahaayow yaa aqracu inaka adiga in yusrac akhuuka walaalka haddii la legdo tusracu adigana waa lagu legdaa fiil ficlu shardigii mudaaric waa maanta yusrac jawaabti waxay ahayd in la reebo tusrac in la yidhaahdo markaasuu tusrac tusracu yiri goday ficilka waxaa dhibaatada u keenay waxaa weeyaan qaafiyadaasaa u keentay baa layidhi naxwiyiinta waxay sheegaan qiraa'atu talxa ibni sulaymaana wuxuu qabaa aynamaa takuunu yudrikukum lmowtu yudrikkum in la yidhahdo waa sidaasaa saxe oo qiraaadka oo mutawaatirka ah oo takunuuna ficil mudaaric oo majzuum bixadfi nuun ah tanna yudrikum ay jasme ay tahay sukuun lagu jasmiye laakin yudrikukum haddii la yidhah waxay noqonaysaa wa rafcuhu bacda mudaaricin wahan sidaasaa looga kala tegay ayib marka waxa weeyaan taas waa amhilo waay markaasuu musanif wuxuu iri waqrun bifaa xatman jawaaba low jucil sharda liin aw gayriha lam yanjacil waqrun laxariiri bifaa waxaad ula xariirisaa xatman si waajibnimee jawaaban jawaabta fa laxariiri jawaabtoo low jucila shardan haddii laga yeelo liin looga yeelo aw gayriha lam yanjacil ousan yeelmi kari lahayn wuxuu ku leeyahay in waqaca jawaaban maa laa yasluxu an yakuuna sharطa yajibu an tuqrina dalika aljawaab ilfa intaa keli a ah weeyaan wuxuu ku leeyahy haddii jawaabti ay dhacdo jumlo jumladaasoo haddii ficlu shardi loo rari lahay aanan suurogeli kari lahayn hadday dhacdo fadaas marka jawaabta fa la xariiri mithaal horta aan ku siiyo haddaad tiraahdi siduu musanifka hadda sheegay in jaaa zaydun haduu yimaado fahuwa muxsinun aan ku iri jumladan hadirtaan jaaa ficlu shardi waay jumladan huwa muxsinuna jawaab ah jumladan huwa muxsin haddii la qaadi lahay oo mowqica ficlu shardi oo jaaada la deji lahay ma ansixi lahayn liannahu waxaa ka laasimi lahay in inay gasho jumla ismiya oo huwa ah ina waxay kamid tahay min aladawaat alatii takhtasu bilficli ku gaar ah marka haddii huwada la rar lahay fii mowqici shardi la gey lahay laa taslixu dalika walidaalika wajaba ina fa lala geliya markaasaa waajib noqon lahayd marka waxaa laleeyahay in jaaa in xarfu sharطi jaazimu yajzimu ficlayn اlawalu ficlu sharطi wاthaani jawaabu wa jazaaؤhu jaءa ficil maadi mabniu calى fathi fi maali fi maali shar fi maxali jazmin ficlu shardi ayib zaydun faacilkii waa fahwa fadaas waxaa laleeyahay waxa weeyaan faau shardi alfaau waaqicatu fi jawaabi الshardi huwa mubtada muxsinu khabr wاljumlaة min alficli jumlaة min almubtada wاlkhabri fahuwa muxsintaas fi maxali jasmin jawaabu shardi fadiyaa marka waxay u suura gelinaysaa meeshii ay dacfiga ku yimida inay bedelkooda ay gasho qur-aanka aaduu ugu badan yahay middaas ayada fiiri hadirtaan yacni waxaa kamid ah eh, amhiladeedii waxaa kamid ah eh oo qur-aankii ku soo arooray in ymsaska اllahu bdurin falaa kaashifa lahu ilaa hu laadii hadirtan jawaabay dhacday in laa awalna ma ansixi lahayn marka haddii jumla ismiya ama jumla طalabiya iyo wixii lamid a ah haddii ay dhacaan jawaab waxaa la og yahay inaysan ay noqon karin yaa laleeyahy inaysan noqon karin baa la ogyahay ficlu shardi markaa siday jawaab u noqdaan fa'daas in lala xariiriyo waay amhilo badan baa jirtay hadda waaban xasuusaninbo waxaa kamid ah, in yamsaska bkhayri fahuwa calaa kuli shayin qadiir shuf in ymsaska bkhayri fahuwa yaa kamid lannahu jumla ismiya laa tasluxa an taqaca sharطa lianna hadihi اadawaat kulaha khaasaة biاlafcaal markaasuu ku yiri waqrun la xariiri bifaain fa waxaad la xariirisaa xatman si waajibnima jawaaban la xariiri jawaabka low jucila shardan haddii shardi laga yeeli lahay liin loogaga yeeli lahay ow gayriha lam yanjacil uusan yeelmi lahayn mathalan haddii jawaabti nafi noqoto oo kale yaa kamid e inay jumlo ismiya noqotaa kamid e ha ayamaa tadcuu falahu lasmaau lxusnaaba kamid e ayamaa tadcuu fiiri hadda tadcuu ficlu shardi waaye jawaabti maxaa dhacay falahu lasmaau lxusnaa mubtada iyo khabar jumla ismiya waaye jumla ismiya laa tasluxu an taqaca bacda ayamaa wbitaali udkilat calayha alfa ayamaa tadcuu falahu lasmaau اlxusnaa fadaasaa la gelinaya ayib markaasuu iri watakhlufu lfaa ida almufaaja'a kain tajud idaa lanaa mukaafa'a wuxuu iri watakhlufu lfaaa fa'da waxaa badasho khaliif ka noqoto idaa a ka badel noqoto almufaaja'a yani idaadii mufaaja'adeedoo la yaab ka ahayd mithaalkeeda waxaa kamid e kain tajud hadii aad hadaad deeqdid hadaad waxdooda idaa lanaa anaga waxaan lahaanaynaa mukaafaa hadaad macnaha wax bixisid anaga dhaqaalana soo galay waxaadiga wax naga soo galay wuxuu ku leeyahay haddii jawaabti jumlo ay dhacdo laa taslixu an taqaca fii mowqici shardi fawajaba iqhtiraanuha bilfa aan horey usoo sharaxnay wuxuu ku leeyahy wa tilka alfaa mumkin an yucawada canha idaa almufaajaa idaa mufaajaa in lagu bedel qaato yaa dhici karto oo waxaad leedahay ka qowlihi tacaala wain tusibhum sayi'at bima qadamat aydiihim idaa hum yaqnatuuna hadda in tusibhum sayi'atun hadday asiibto bimaa qadamat aydiihim bisababi maa qadamat aydiihim gacmahooda waxay hormarsadeen sababtooda hadday dhibaata ugu dhacdo idaa hum waaba ayagoo yaqanutuuna hore ka quusanay isla markiiba waxaad arkaysaa inay quusanayaan dembigana ayagaa la yimaadeen marka fiiri jumlada hadday hum yaqnatuuna jumladaasa waxay dhacday jawaabu shardi waana jumla ismiya liannahu humti mubtada waay ficilba ha ka dambeeya jumlada ismiya waay jumla ismiya jawaab dhacday waljumla ismiya laysa saalixa an taqaca shardan liin aw gayriha marka fa in lala xariiriya bay ahayd oo la yidhaahdo fahum yaqnatuun in la yidhaahdo fadi bedelkeediya ah idaada la keeno idaa hum yaqnatuuna sidaasaa la yidhi khulaasat lqowl hadday jumla ismiye jawaab dhacdo ama jumla طalabiya oo nahyigii tamanigii cardigii taxdiidkii haday jawaab dhacaan ama ficil jaamid ah hadduu jawaab dhaco ama ficil maqruuru miqad hadduu jawaab dhaca ama xarfu tanfiis ou dhaca ama lan ou ma oo kale ficil la xariiri haduu jawaab dhaca fa in lala xariiriya waajibi hadii la waayana idaa mufaaja'a yay noqonaysaa ayb wاlficlu min bacdi اljazaaءi yaqtarin biاlfaa aw ilwaawi btathliiثi qamin musanifku wuxuu leeyahay wاlficlu fiiri hadda qul in kuntum tuxibuuna اllaha faاtabicuunii yuxbibkum اllah fiiri hadda jawaabti faاtabicuunii waa jumla oo طalabiya a waay jumla طalabiya markay jawaab dhacday jumla طalabiya shardi ma noqon karto wbitaali fa lala xariiriy in kuntum tuxibuuna lah faاtabicuunii fadaasaa lala xariiriy ayib waxaa lamid ah in يسرق faqad saraqa akhun lahu من qablu fiiri hadeertaan jumladan oo oo saraqada ficil maadi waa qad baa lala xariiriyey qad iyadoo wadato jawaab ma dhici karto oo ficli shardi oo kale hadda in qad saraqa lama dhihi karay maadaama jawaabu shardigan fii mowqici shardi uusan dhici karin fa lala xariiri in yasriq faqad saraqa amhiladaanan raadinay ayib wain tawalaytum famaa saaltukum min ajrin in tawalaytum famaa saaltukum fiiri ficilkii sa'altukum maa naafiya gashay markaa fa baa lala xariiri wahaakada wاlficlu min bacdi اljazaaءi yaqtarin biاlfaa aw ilwaawi btathliiثin qamin wاlficlu ficilkii in yaqtarin bifa hadou la xariirsado ama wاlficlu ficilkii oo min bacdi اljaza jazaa kadib ahaa in yaqtarin bilfaa fa hadou la xariirsado aw ilwaawi ou la xariisado qaminun kii ku owleysan waa bitahliithin sadexayn buu ku owleysan yahay fiiriyaa ficlu shardigayaa dhacay jawaabu shardigana waa dhacay kadib baa ficil u yimid bimacnaa inqadat iljumlataani labadii jumla waa la helay jumladii oo ficlu shardigaha jawaabti waa la helay kadib baa mudaaric aw bilwaaw xuruuftii kale ma aha xuruufulcadfigii tobanka ahay ma aha laakiin laba xaraf midkooda lagu cadfay ima alfaa aw ilwaaw ficilkaas oo jawaabu shardi kadib dhacay xarfu cadafkiisana fa uu yahay ama waaw u yahay waxaa ku banaan saddex weji inaad reebtid iyo inaad kordhigtid iyo inaad iyo inaad maxaan ku idhaha godid intaasaa kuu banaan mathalan wuxuu ku leeyahay waxaa lagu mithaaliyaa qowl اllahi tacaala wain tubduu maa fii anfusikum aw tukfuuhu yuxaasibkum bihi اllaah fayakfir fiiri haddan inti ficlu shardigeeda tubduu waay jawaabteedana yuxaasibkum waay marka ficlu shardi jawaabteedii intii waa la helay kadib baa waxaa yimiday ficil oo fayakfiru ah ficilkaas muxuu ku cadfan yahay bxarfi اlfaa bilfa wilwaawi marka yakfirudaasa waxaa ku banaana lagu leeyahay saddex in la godo oo fa yakfiru liman yashaau in la yidhaahdo iyo fa yakfir liman yashaa in la yidhahdo la reebo iyo fa yakfira in la yidhaahdo oo la kordhigo marka ficilkii bacda aljawaab uu yimid bacda aljaza fa ana lagu cadfay yajuusu fiihi atathlith markaasaa waxaa laleeyahay fayakfiru in la yihah qiraa'a mutawaatira weeyaan fayakfir in la yidhahdana qiraa'a kaloo mutawaatira awaay laakiin fayakfira ibnu cabaasaa akhriya walaysat bimutawaatira laakiin carabi ahaan ay ku tahay qiraa'a ahaan ma ah macnaha tan ay ku dabaqantay marka aniga waxaa ii banaan fayakfira yani wixii inay carabi ahaan ku banaan yihiinna waa shardi in qiraa ahaan naqli a ah loo haayano sanad loo haayana shardi waay laakiin wixii carabi ku banaan quraan waa lagu akhri karaa ma ah laakiin qiraa'ada ma timaado ilaa maa saluxa carabiyatan marka labadaas marka fii gayri lqur'aan waxaa ku banaanaan lahayd aad leedahay fayakfira ama qiraa'atu ibni cabaasa fayakfira dayib see marka craabta ay noqonaysaa hadii fayakfir la yihahdo warkeedu waa cadyahy oo yuxaasibkaasay jawaabti ku cadfan tahay alfaahu xarfu cadf yakfir ficl mudaaric macطuufu calaa yuxaasib kol macطuuf cala majzuumi majzuuma laleeyahay markii fa yakfiru ay tahayne fadi waxa weeyaan xarfu istinaaf way noqona yakfiru jumla mustanafa awaatan hore laguma cadfay fa yakfiru hadalkii waa laga goyna fa yakfira haddii la yidhaahdane fa an yakfira ana lasoo qadaraya oo marka waxaa weeyaan washada xadfu an wa nasbun fi siwaa maa mara faqbal minhumaa cadlun rawaadi hadda aan soo lahayn waay markaasuu musanifku wuxuu ku yiri sidaasuu ku leeyahy markaasuu wuxuu leeyahay wa takhlufu wاlficlu ficilkii oo min bacdi اljaza waqaca min bacdi اljaza jawaabu shardi kadib ka daba yimiday in yaktarin bilfaa haduu la xariirsado oo fa yakfiru aw ilwaawi qaminu bitahliithin sadexayn ku owleysan yaho in la godo in la kordhigo iyo in la jasmiyo intaba waa ku banaan tahay waxaa la yidhi iyadana sidaasoo kale ruya bithalaatثi الله اllahi tacaala man yudlil illaahu falaa haadiya lahu wayadaruhum wayadarahum wayadarhum intaba laakiin siday qiraacada u ma ma aqaano waxaa kamid aha lihi qowl shaaciri fain yahlik abuu qaabuusin yahlik rabiicu الnaasi wاlbalad اlxaraamu wanaakhud bacdahu bidinaabi cayshin ajaba dahri laysa lahu sanaamun wuxuu leeyahay fain yahlik abuu qaabuus ninka layidhah haduu halaagsamo yahlik rabiicu nnaasi dadka wanaagasan oo dhan way dhammaanayaan wاlbalad اlxaraamna way halaagsamaa wanakhud wanakhuda wanakhud wanaakhudu intaba waa la akri wanaakhudu waxaan qabsanaynaa bacdahu gadaashiisa bidanaabi cayshin caysh dabadiis ajaba dahri dhabarkiisa uu go-an yahay laysa lahu sanaam sub aan kurus lahayn macnaha waxaa weyaa si xunaan u noolaanaynaa hadal jira ma ah waxaa weyaan qof bani aadan oo halaagsamo ummadana uma halaagsamaysa abaarna kuma imaanaysa beleda xaraamna kuma halaagsamayo waa kalaam oo baatil a laakiin maxalu shaahidka waxa weeyaan fain yahlika abuu qaabuusin naakhudu wa naakhuda wa naakhud intaba waa la akhriyay wa jasmun aw nasbun lificlin itrafa aw waawin in biljumlatayn iktunifa aw in bijumlatayn iktanafa wuxuu leeyahay wa jasmun reebtiin aw nasbun nasbo ficilkoo itra faa-in fa kadib dhacay oo waawin waaw kadib dhacay in ikturifa haddii lagu hareeraysto biljumlatayni labadii jumla hadday ku hareeraystaan tanna wuxuu kuu sheega hadda waxaan kasoo baxnay ficlu shardiyaa dhacay jawaabu shardiyaa kadib dhacay ficilkii kadaba yimid aan kusoo sheegnay haddana waxaa lagu sheegayaa haddii ficlu shardi uu yimaado intousan jawaabka imaanin ficil kale uu soo dhex galo ficilkaasne xarfulfaa ama ilwaaw lagu cadfo labaa ku banaan in la reebo in la nasbiyo macnaha in waqaca ficlun bayna ficli shardi wa jawaabihi dhexdooda u dhacay wa kaana macduufa bixarfi ilfaai aw ilwaawi fayajuusu fiihi wajhaani ima aljasmu wa ima anasbu saasuu ujeeda markaasuu wuxuu ku yiri wa jasmun reebtiin aw nasbun ama kordhig lificlin oo u sugnaaday ficilkoo itrafaa-in fa dib dhacay oo waawin waaw goorma waa inigtanafaa iniktunifa ficilkaas haddii lagu hareereeyo biljumlatayni labadii jumla haddii la dhex geliyo labadii jumla macnaha ficlu shardi jawaab shardi u dhex dhacay marka hadda musanifka hadalkiisa waxaa ka muuqdo in labadaba ay siman yihiin laakiin wejka raajixa waa jasmo waayo ficlu shardigii haduu ficilka daba yimaado jawaabna aan ahayn macطuuf bilfa wilwaaw ah in la jasmiye huwa lwajh laakin yajuuzu nasb marka yajuuzu lagu yiraahdo waa ka duwan tahay in lagu yiraahdo waa ka raajixsanta marka waxaa tihi mathala in yaqum zaydun haduu istaago oo wayakhruju khaalidun ou baxa ukrimka wayakhruja khaalidun ukrimka saasaad leedahay fiiri in yaqum hadda ficlu shardiga waay jawaabtiina ukrimka waay wayakhrujudaa lagu soo cadfay in yaqum zaydun ina tiraah wayakhruj khaalidun marka jumladii wayakhruj waxaad ku cadaftay yaqumti aad ku cadaftay saasaa raajix ah dayib waxaa banaan in yaqum zaydun wayakhruja khaalidun ina tiraahdid oo macnaha waawdii aad ka dhigtid mathalan waaw xarfu yakhrujna ficl mudaaric mansuubu ban mudmara bacda waawi alcadfi oo macnaha waxa weeyaan kuwii aan soo nasbinayn fa aطalica oo kale baabkeedii baa la gelinaya markaasuu wuxuu ku leeyahay labadaas wejibu waa banaan tahay waxaa lagu wari baa liri nasbigii inkasta uu yar yahay qowl الshaaciri wman yqtarib mina waykdaca nu'wihi walaa yakhsha dulma ma aqaama walaa hadma waman yaqtarib minaa ninkii noo soo dhowaado wa yakhdaca noo khuduuco nu'hi waan soo dumaynaa walaa yakhsha dulman kama cabsanaayo maa aqaama ay fiina walaa hadman xaqiisa in la baabi'iyana ka cabsan maayo fiiri marka wuxuu yihi waman yaqtarib minaa wa yakhdaca uu yidhi wuxuu nu'hihi a jawaabtii ahayd yakhtaribna ficlu shardi waayo wayakhdacaadaasaa dhex gasha marka jaaza alwajhaani walaakina ashicra qad jaaa binasbi liannahu biduunihi waxa weeyaan wuu buraya marka wallahu aclam sala allahu wasalam calaa nabiyina muxamedi waaalihi wa saxbihi ajmaciin